alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbi wasalam waxaa inoogu dambeeyey xadiiska abi hureyra radi allahu canhu uu nebigu diiday calayhi الsalaatu wasalaam can beyci اlxasaati wa can beyci اlgarari rawahu muslim marka xasaadka dee waa wixii la midina oo la mid ah waa in la tuuro quruurux ama wax lamid ahoo la idhaha wixii marada ay ku dhacda ama wax lamid a ah, ama halkay ku dhammaato dhulka halku kaga dhammaado anigaa taana qarar baa ku jira oo maradaasi waxay noqon kartaa mid ceeb leh oo aanu habbooneyn qofkan iibsanaya waxay dhici kartaa in kan la kan iibinaya ay ku dhacdo arrintu ka iibsanaya ku dhici kartaa marka waa inay caddaadaan waxaasi dhul marka la kala iibsanayo waa in mitirkiis iyo wixii la caddeeyo laakiin dhagaxaa tuuro kolba halku gaadho halkaana harar baa ku jira qararnu mar kastaba waa wax jahaala ay ku jirto beyculqarar waa qaacido guudaho buyuucda la nahiyey in badanoo ka midi ah waa qararkaas oo matalan kalluunka badda ku jira amba xablulxabalati amba wixii aanu qofku adoonkii ka baxsaday oo kale amba ugaadhu soo dili doono waxyaalahaasoo dhan waa harar weli jahaala ku jirta laakiin waxyaalaha qaarkood oo dee aada kow yar culimadu waxa wa waa sida faraha badan ubaa loo jeeda lakin waxyaalaha qaarkood waa la iska tasaamuxaya oo tusaale ahaan marka baabuur la iibsanayo maanta dee boqol kiiba boqol ka iibinayaana heshiinkeeda kama warrami karo kan iibsanaya boqol kiiba boqol kama warrami karo bir baa meel ragaabayna ka cuntay tan kale marka waxyaalahaas kale waa tasaamux oo dee aan caddayn karin وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qال وxu uhi mن اشhtarىa طعاamا qofka cunto iibsadaa falaa yabichu yuu iibinin xatىa yaktaalah ilaa uu miisaayo yuu dib usi iibinin rawahu mslim addacaam waa wax kastoo la cunayo laakiin mararka qaarkood alburu aw ishaciir ayaa laga yaabaa in looga jeedo sida ay tilmaameen culimadii gaar ahaan dee waktigaa ah, wixii la isticmaali jiray marka xadiisku waa qaacido guudo muhiim oo ah haddaad adigu raashin sii iibsato haddaad raashin matalan aan aada si guud iibsato ilaa horta aada miisato ood miiskiisii garato dib ha siibinin waayo jahaalaa ka soo bixi karta meesha waxaa la mida ah un miisaankiina waxaa laakiin isweydiin leh iminka waktigan dee waxaan wax lagu shubaabo way iska cayimeyn waxaa la odhanayaa konton kiilo weeyaan ama gadbadaas intaasay qaadaa ama shaygaas intaasu qaadaa xukunkaas wuxuu noqonaya xukunkii iktiyaalka miist inuu miisayo kale noqonaya haddii aanu de waba ka dhinayn laakiin kolleyba waa inuu miisaamo ilaa way dhici kartaa marka qaarkood in isagoo gadbadii ay wax ku jiraan inay wax laga dhimo ama wax ka dhiman yihiin haddii laga shakiyo kale tusaalahaan almihim waxaa la diidaya rasuulka ala slat slaam ilahay ba qur-aankiisa ku uri walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbail in qofkii wax iibsanayey ilan baycani waa tabaadul waxba la isweydaarsanaya ho iyo ken weyaan waxaasna wax isku dhigma waa inay noqdaane waxaa la diidayaa in labada midkood uu dhacnaado markaa markaad wax iibsan sii iibinayso raashinkii horta miiskiisa iyo miisaankiisa si fiican ogow markaad ogaato hadhow sii iib intaanad ogaanin ee halkaa weli ku yaal ha iibin waxaa oo soo gudagelaya qabdigii qabdigu waa maxay intaanu gacanta ku soo dhigin ayaa xataa yaktaalah ayaa soo gudagelaya imika oo waxa lagu laga iibiyey raashin baa laga iibiyey welina lamuu soo wareegin miiskiisii wixii waa la isla gartay laakiin weli isagu lamuu soo wareegin oo dhinac lamu kicin marka waxaa soo gudagelaya annahyu can bayci acaami qabla qabdihi intaan gacanta lagu soo wada dhigin aanu isagu mas-uuliyadiisa noqon waayo wuxuu noqonayaa walaa tabic maa laysa cindaka amba ribxun maa laa yudman man ishtara طcaama falaa yuu ibini yabichu xataa yaktaalah alkeyl ilaa uu isagu miiso weylu lilmuطafifiina aladiina ida اktaaluu calى الnaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wazanuuhum yuksiruun وعن أبي هريرة رضي الله عنه qال وxu نهى رsuل الlahi صلى الله عليه sل rsulku wuxuu diiday can beycatayni laba iib oo fii beycatin iib ku jira rawaahu أحmed والنasaaئي وaصxaabu التirmidi وبن xibaan wلأbi dawuud man baaca qofka iibiyo beycatayni laba iib oo fii beycatin hal iib kusii jira amba hal iib uun haddana ah falahu wuxuu leeyahay kaasi awkasahumaa ay anqasahumaa inta u nuqsaansan buu leeyay labada baycka yuu yeelanaya xagga qiimaha marka la eego awi riba ama ribuu yeelanaya labada midkood bay noqonaysa halkan xadiiskan iyo xadiis kaloo soo socota waxa uu rasuulku alay sla slam diidayaa anwaac lbuyuuc waxyaalo ka mid ah qaabka wax loo iibinayo oo beycatayn iyo beycun wasalaf iyo beycun washari iyo kuwaas haddaba tafsiirkeeda xadiisku ma caddayninoo beycatayn ubuu diiday nebigu aleyh salaatu wasalaam labadaa bayc ee aan soconaynini waa labadee haddaba tafsiirkeeda ayay culimadu dabdabeete markaa ku kala dudwaye qaarkood waxay ku fasireen inuu yidhaahdo abicuka hada الthawb bcasharata nasiata wa bama naqdan waa tusaale un inuu idhaahdo waxaan kaa iibiyey maradaa maradaasaan kaa iibinaya haddaad amaahanaysood qaadanaysana toban baan kaa siinaya haddaad lacagta imika ii dhiibaysana sideed baan kaa siinaya amba toban markaa dirham dinaar amba de dolar waxay doontaa noqoto markaa marka dhinaca laga eego waa beyc keliya oo maxaa la kala iibsanaya thawban waaxid hal mara ah soo maha marka si kale loo dhigana waa beycateyn oo waa beyc deg dega ah, iyo mid la dib dhigayo oo kala qiimo ah sidaa awgeed hadduu qof maanta iibinayo alaab oo idhahdo alaabta marka aad haddaad iga amaahanaysaana intaasaan idinka siinaya haddii kalena intaanaan idinka siinaya laba qiimay kale leedahay waana isla alaabtii uun culimada intooda badan ayaa yidhi waa banaano waa baycatayn fii bayca baycatayn fii bayca sheekh ilaam cuthaymin raximah iyo culimo kale oo mucasirinin waxa uu isagu leeyahay arrintaasi way bannaantay in qofku laba qiimo u kala sameeyo waa arrin u bannaan waayo dee dayn muu saarin ee shaygan buu qiimahan u sameeyo lacagtii haddaad imika bixinaysa haddii kalena shaygaasi culimmada diidina waxay ka eegeen waxay leeyihin waa nin le dibdhigaa iyo riba nasiia meesha ka soo gelaysa way haddaba muxuu ku fasiraya isagoo kale iyo culimada kaleba ay ku fasireen marka la idhahdo wejigaasuu banaanyayba baycatain fi bayca marka wuxuu noqday baycu lciina wixii la odhan jiray baycu alciina ciinadu waa ta uu ka digay caleyh isalaatu wasalaam ee uu yihi ida tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaab albaqr waraditum bizarc wa taraktum aljihaada fi sabiili slad اllahu عalaykum dula laa yanzicu cankum xata tarjicuu ilaa diinikum markaad bayca ciinada leha wax ku kala iibsataan ee aada la oda dabadeeda qabsataan eed zaraca ku raali noqotaan eed jihaadka ka tagtaan ilaahay dulli buu idin saaraya idinkana qaadi maayo ilaa aada diintiina u noqotaan marka baycu ciina waxaa lagu soo ururiyey inuu ihahdo waa shay kala daynsanaya laakiin loo xeeladaysanayo oo waxa uu yihi qof baa maalan markaa qof buu wuxuu leeyahay baabuurkaas ayaan kaa iibinayaa baabuurkaa waxaan kaa siinaya kun dollar oo nasi ah nasi riba nasi ah waa tajiil waa dee wakti aan imika la bixinaynin lacagteedii wakti dambe laga dhigayo dabeetna u ka qaadanaya sidubuu qofkii ku qaadanaya baabki wuxuu leeyahy haddana isla iyadoo majliskii la fadhiyo ayaa wuxuu leeyahay iga iibi haddaba aniga baabuurka baabuurka wuu ka iibiya marka hore soo kun buu ka siiyey kunkaasina lacag la kala qaatay ma ahaynana si abu wuxuu leey lakin haddaad iminka haddaba iga iibi aniga oo sideed iga siiya marka qofkii baabuurkiisiina wuu haystaa laba boqoloo dheeraadana u haystaa ya laba boqoloo dheeraadana qofkii uu ku yeeshay sideed boqoloo e, e, waxa weeyaan e, matalan kunkii marka hore uu ku lahaa waa kan sideed boqol ka siiyey markaa qofkii kunkiina waa lagu leeyahy kunkiina waa lagu leey ninka sideed boqol buu dib u qaatay kii baabuurka marka hore amaaday kunkiina hadha wuu celinaya kani markaa dhinacna wuxuu faa'iidey in laba boqoloo dheeraada ah ayuu faa'iidey haddaba labadaa boqol maxay ka dhigan tahay un dee inuu yidhi kun dollar baan waxaan ku amaahiyey sideed boqol baan ku amaahiye hadhow hadhow kunii soo celi soo ma ahayn soo dulsaarkii ribadii dulsaarka hay taasi maaha waa tii unbaa xeelad laga dhigay marka idaa tabaayactum bilciina markuu noocaasi idinku faafooyi haddaba laba bayc baa halkaa ku jirana baycateyn baa ku jira ibnuqayim raximah ullah iyo culimo badan oo kale sidaasay xadiiskan ku fadhiisiiyeenoo waxay idhahdeen man baaca baycatayni fii baycatin falahu awkasahumaa aw iriba waxa weeyaan qofka laba beyc oo isla beyc keliya waa isla tanoo kale waa ciinadii wuxuu ku yidhi baabuurkaa iga iibi uu ka iibsaday lacagtana sanad kadib baan ku siinaya kun doolar baan idiga siisa isla kii ka iibiyun baa haddana iga iibi aniga oo sideed boqol iga sii ninkii baabuurka iibsaday ee deynka ku qaatay baabuurkiina ma hayo laakiin muxuu hayaa lacag kaashuu qaatay soo oo deynki un baa la farsameeyey sideed boqol buu qaatay hadhow muxuu soo celinaya lakiin kun buu soo celinaya kun baa lagu leeyay marka hore soo ha kun buu soo celinaya waa labadii boqolee dulsaarka ayadun baa si kale loo dhigaya marka haddaba qofka iibiya wuxuu yeelanayaa aw awkasuhumaa inta ugu nuqsaadsan hadduu labadaa hadduu yihi sidaa iyo sidaa hadduu yihi haddii kale ribu qaatayo labadaa boqol waa ribo haddii kale waa ribo waa inuu idhaahdo sidee kuna kuguma lihie sideed boqol baan kaa siiyey iminkana sideedii boqol dib iga siiya waa suurtagala taasi ya marka muxuu aw kasuhuma labada qiimahan saruu sheegay ma qaadanayo hadduu qaato ribuu qaatay ee waa inuu qiimihii hoose u qaato baycateyn markaa ah, labadaa wajiba waa lagu fasiray wejiyo kale oo markaa cilma qaarkood ay ku fasireenna way jiraan waxaa culimada qaarkood marka ay ku fasireen tafsiir inoo soo socdo ah baycun wasalaf oo tusaale ahaan iibiyo iyo ama inuu midkood ihahdo an yashtarida axad lmutacaaqidayn cala alaakhari caqda aakhara ka salafin aw beycin aw ijaaratin aw shirka wanaxwi dalik oo wuxuu yidhi abiicuka hadihi sayaara bikada cala an tabicanii sayaarataka bikada waa laba beeco laysku xidhay wuxuu yihi waxaan kaa iibinayaa baabuurkaygaa intaasaan kaa siinaya bishardi inaad adiguna baabuurkaaga iga iibiso intaa iga siiso marka waa baycatayn fii bayca taana waa lagu lagu fasiray inuu yidhaahdo baabuurkaa intaasaan kaa siinaya inaad bishardi inaad amaahiso shaygaas adna waxa waan kaa iibinaya adna waxa waa inaad amaahiso waana waana baycun washardi xadiista baa sheegaya isla baycateynkana waa lagu fasiray marka wejiyadaasiba inaanay banaaneen almuhim ayuunbaa laga qaadanaya marka laga reebo qadiyada ku saabsan hadduu qofku shay iibiyo oo marka laga amahanayana uu qiimaha xaggii qiimihii kordhiyo laakiin de halkaa dhinac marka laga eego ishkaal baa ku jira oo nooc ribaabaa soo gudageli kartaa ibn uthaymin sheekaas isagu wuxuu leeyay maya ribo ma noqonayso waa dee laba qiimo kala duwan buu samaystay shaygaas mar haddaanu dee lacag kaasha dul saari maasha aan ahayn an hurata radi allahu anhu qal wuxuu nahaa u diiday rasuulu lahi sala la ala sl rsulka lican baycatayni laba iibo fii baycatin isla iib keliya shay keliya oo laba weji loo kala iibiyey laba wejiyoo kasta markaa lama diidine oo waxaynu soo maray inuu yidhi jaabir bn cabdillah rasulka ku uri alayh slatu slam waan laakiin shardig waxaan usii raacayaa ilaa ahli soo ha iyo inuu idha waan kaa iibsaday laakiin laba cishaan wadanaya ama bil baan wadanaya waan kaa karaysay lakin sanad baan ku jiraya kaas kale iyo shardigaasi wuu banaanyay oo beyci kasta iyo shardiga samaa xaran lakiin waa wajiyo gaano aan banaanayn inuu laba iibo isku xidho an abi radi alahu anhu qal wuxu nahaa rasuul lahi sal la sl rsulku wuxuu diiday can baycatayn laba iibo fii beycatin waliabi daawuud man baca qofka iibiyo beycatayn fii beycatin ku jira falahu wuxuu yeelanaya aw kasuhumaa labadii iibuu sameeyo labada qiibo u kala sameeyey aw kasuhumaa ka nuqsaansan buu yeelanaya iibku kaasumbu kusoo fadhiisanaya marka hal iib buu noqonaya de qiimihiina kii hoosu qaatay ee uu marka aw iriba amba ribu qaadanaya labadaasunbu qofki udhaxaya dee hadduu ribo u bareerayana intii dheeraadka ahila qaato haddii kalena baycu asalkiisu waa xalaale oo lama diidane eh laakiin waxaan dheeraad ku saaray ha ka daayo halka waa saa qaato in rasuulka ala sla sl markaa mawaaqic ahaan buu uga warramaya ha waaqic ahaan bu uga warramay l labadaasun bay qofkaa utaagantah amba mid nuqsaantii buu qaadanaya amba waa cagas waxaa kaluu noqon karaa labadaa bayc waxa ku waajiba inuu awkasuhuma qaato anqasuhuma ka hoose haddii kale ribuu qaadanaya tusaale ahaan iminka wuxuu yihi bal hadalkaa yar dhegeysa ana man baca sayaaraة maثala bimiئaةi أlfi muؤajala ثuma اshtaraaha bثamaaniin naqda falaa yaklu min amreyn ima an yumdi alcaqda wahada huwa riba waa tii ciinada soo markeysa haddii uu matalan boqol kun ka siiyey oo uu haddana siddeetan kun dib uga sii iibsaday dee laba midkoodun bay noqonaysaa inuu sidaa ku socodsiiyo caqdigaasi waa riba dee kaasi lianna xaqiiqat alamr ana acطaahu hamaaniina bimia wa jacala silcata waasida muhiimaddu waxa weeyaanuun qofka labadan qof ninkani ninkan wuxuu amaahieyey siddeetan kun labadan boqole kalena labaatan kanna wuu dul saaray laakiin iibkan maxaa laga dhigin baabuurkan farsamunbaa dee laga dhigay waayo baabuurkan baan ayaan kaa amaaday waxaan kaa siistay boqol kun ama kun baan kaa siistay waay qaadaba kaasa baabuurkii haddana isla isaga baabuurkiigeybaniga hoo siddeetan kan markaa kaash ka qaado muhiimaddu markaa waa maxay in la kala amahday maxaa la kala amahday sideetan kun baa la kala amahday kaniise muxuu saaray isna boqol kun labaatan buu dib u saaray laakiin baabuur baa laga dhigay meeshii baa la soo geliyey marka waa dulsaarkii caadiga ahaan baa farsamo kale loo sameeyey marka iminka dad baa iyaguna waxay sameeyaan say sheegeen nin baa wuxuu doonayaa qolooyinkan de iminka shirkadahan wax amaahiya dadka ma bangiyadan iyaga laftigooda waxaanay wadaan waxaa ku jira farsamooyin badan oo imika sheekh ibn cuthaymiin oo kale isagu wuxuu ku tegsan yahay qofka maalan bangiga intuu u tago ka odhanaya amba qof kalaba u tago ka odhanaya waa niba baabuur baan u baahanay ee baabuurkii inaanu qofkii haynin ee odhanaya orod macradka tag soo qiimayso soo eeg markuu halkii tago intuu soo qiimeeyo soo eego bangigii uu u tegayo ninkii macradkee uu kasoo iibsanayo ee dabeeta uu la soo wareegiy ka iibinayo dee qolana qiil bay samaysteen oo kuwan iminka hawshaa ku dhaqma sheekh ibnu cuthaymin raximala wuxuu leeyahay waa ataxayul cala aribaa waa ribadiio loo xeelaydisanayo waayo bangigana asalkiisa muxuu ka faidaya horta bangigan ujeedadiisu waa maxay dee deynkan inu wax ka faa'ido ilan deynunbuu ka faa'iday markaa muxuu noqonaya kulu qardin jara nafcan fahuwa riba waa inu arka xadiiska kulu qardin amaah kasta iyo deyn kasta oo jara nafcan faa'iide qofka u soo jeeda fahuwa riba waayo deynku asalkiisa wuxuu ku salaysan yahay ixsaan waana sunne qofkii in la amaahay iyo istixbaab marka wuxuu leeyahay hadduu maanta odhan lahaa war maxaa baabuur baa halkaa lagu iibinayaayoo bankiga intuu tago ha baabuur baa lagu iibinaya halkaa baabuurkaa boqol kun baa la siinaya dee lacagna ma hayse lacagta hay siiya bangigan dee kuwan dulsaarkan adduunyada gaalada iyo kuwan kaleba waxay samaynayaan dee boqolkii kun baa amahinaya waxaanu leeyahy boqol kiiba labaatan baa ku saaran ama shan baa ku saaran dabeetana dheeraad buu isna saaraya waa wax waadix de waa ribadii cad kan laftigiisu haddaba xageebuu kala wadaagaa iyagu waxay leeyihiin baabuurkii ilaa aan la soo wareego oo aan halkaa soo joojiyo heshiis hayla gelin lakiin afka marka hore waa laga sii heshiinaya waayahay daynkan sow kolleyba aduu dayn kama faaiidaysid marka si kale la eg ilan baabuurkan maad hayne hadduu baabuurka isagu hayo meeshiisa u yaalla amba alaabtan kale oo isagu hadduu doono intuu qiimaha saara markuu doono marka meelo badan bu dee ishkaal iyo ribo badani ku jiraysa haddaba qaar ba waxay sameeyaan waa intaan uga socdee baabuur buu ubaahan yahay eh, waxaan jeedaa lacag buu ubaahan yahay bangigii islaamiga ay yidhaahdeen iyagu iska ilaalinayaan lacagtii tooskahayd ah inay bixiyaan soo maha oo kuwa de qofka inay u iibiyaan iyo waxaa dadkii shacabka ahaa dhulkan iska joogay lacag buu nin u baahanaya wuxuu odhanaya bankigii war baabuurka hala iibiyo baabuurkii baa loo soo iibinayaa weliba hadduu dano waxay kusii heshiinayaan mid baabuur wata ayay heshiinayaan mise ii sheegaan dad badan dhalinyartan yar tusaale ahaan fitis baabuurka odhanaya warkaalayo waxaan odhanaya ninkan waanu soo heshinay de bank bankigu haybiya baabuurkaas waayo waanu ku iibinay oo heshiiskii waxay la gelayaan kii baabuurka wata bay la gelayaanoo kii baa ka iibinaya hadhow labadan qof oo heshiise eh, wuxuu ku waa baabuurkaaga iska qaadoo baabuurkaaga iska hayso ana lacagtii kaashka hayda lagu siiyey he isiila lacagtaan ujeedayay markaa maxay kusoo heshiiyeen kan baabuurka leh ee yidhi ninkanaa baabuurka iga iibsanaya kan baabuurka iibsada muxuu iska dhigay inuu baabuurka doonaya soo maha baabuur ma doonayo muxuu doonayaa lacagti laakiin de hadhow ina si uga noqon saaxiibkiiba ka odhanaya kaale baabuurkaaga iga iibi hadhow marka isla soo baxaana war baabuurkaaga iska hayso lacagtii lagu siiyeyna anigay sii waa ribadii taasina oo daynkunbu isla si kale isagu bangigii maaha waa arrin ka baxsan lakin qolada bangiga way kuha waanu dabagal baanu ku samayna saasaanu samayna marka dadku ribadan iyo farsamooyinkan de way u xeeladaysanayaan waa ribadii un oo kolba dhinac markaa loo dhigayo waxyaala badan ribaduna khatarteeday leedahay oo markay wadanka ku faafto ama dhulka ku faafto dee dhibaatooyin badan baa ka imanaya dunuub dunuubta waa imika mid waan arka insha allah وعن cمر بن شhعyب عن أbيه عن جده qال wuxuu hi qاla رasuuل الlahi slى الlaه عليه وsلم laa yxiل xalaal maha slف amaah iyo wa beyc iib walaa shardaan iyo laba shardi oo fii beycin hal iib kusii jira walaa ribxu ma laa yudman walaa ribxu iyo ka faa'iididda maa shay laa yudman aanu qofku haynin walaa oo aanu damaanad qaadi karan hadhow soo gacangelintiisa walaa baycu maa laysa cindak iyo ay laa yaxilu xalaal maaha baycu maa shay inaad iibiso laysa cindaka agtaada aan ahaanin oonad hayninba rawahu alkhamsa wasaxaxahu tirmidiy wabnu khusayma walxaakim wa akhrajahu fii culuumi alxadiis ayuu ku soo wariyey min riwaayati abi xaniifa can camr ilmadkuur camr bn shacayibkaa la soo sheegay iyadoo laga warinaya bilafd nahaa wuxuu diiday can baycin wa shardin halkaa slafun wa baycun wa min hada lwajhi wajigaa marka la eego min hada lwajhi wajigan dambe ah naha can beyci washardin akhrajahu طabaraniyu fi lawsad wahuwa qariibun waana qariib marka xadiiskanina marka laisku soo ururiyo sixada ayaad mooddaa inuu udhow yahay waxa uu tilmaamaya laa yaxilu salafun wa baycun walaa sharطaani fi beycin arrimo badan oo bayca ku saabsan ayaa uu ka warramay marka taa bayca iyo selafka horeyna usoo saalayno aselaf waa qardigii kelmadan selaf asalkeed wax horreeyana waa la dhadaa baycu selaf iyo baycu salamna waa inanka ku aragnayd kutaa waa shay lasii amahan iyo lasii qadimaya marka waa shardiga ah waxaan baabuurkaasaan kaa iibinayaa qofaa u baahan tusaal ahaan baabuurkayga iib waan kaa iibinayaaye adiguna waa inaad waxa ay amaahiso hadduu idhaadna inaad waxa iga iibsana waa baycateynkaynu soo maraynay oo kale baycu shardina wuu noqonaya isaga laftigiisu waati lagu soo fasiray taa laftiida lagu fasiray markaa baycan labadan bayc ee kala madaxa banaanu qofkii kaga xidhaayo waxaan haddana ayaa la diidayaa taa rasuulku alay sala slam u diidayo waa salafun wa baycun baycun wa shardina shardaani fi fii baycin shardaan fii beyc waxaa lagu tusaaleeyey oo tusaalayaasheel ka mid ah khud hadihi الsilca bcasharatin bcasharata naqda waakhiduha minka bcishriina nasiata waa tii aynu yihi shekh mucutaymin baa banaynayo haddaad iminka naqdi ku bixinaysana toban ku qaado haddii kalena bishriin nasiya markaa maxay noqonayaan waa shardaan fii baycatin aw fii baycin laba shardi oo wuxuu kala saaray shaygii muajalka ahaa iyo shaygii naqdiga ahaa buu kala saaraya xaggaasaa labadaas shardi lafsi maxay noqonaysaa markaa marka sidaa loo fasiro muxuu noqonayaa baycateyn fii bayca de soo maha ama dee tusaalihii horeynu soo marray ee baycu shardigii buu noqonaya marka laga eego waa masaladii cinada haddaba khulaasadu waxay noqonaysaa baycaasi ma baaba-aya mise jiraya bayca shardiga faasidkunbaa meesha ka baxay ah haddaad si haddaad shayga sidaa ku qaadan haddaad matalan aada iga iibiso shayga shardi kaasina waa inaan kaa iibiyo ama saasoo kale midunbaa meesha ka baxaya haddii saa lagu socdana bici asalkiisiiba faasid noqonay marka waa inaan lagu xidhin baycii shardi kaloo ah shardi saxa baa jira shuruud fi beyc baynu soo aragna inaan lahaa gurigaa kaa iibiyey laakiin bil baan ku jiraya baabuurka bil baan wadanaya awrkaa waxaan usii raacay ehelkaygii taasi waa shardi fi lbeyco bannaan laakiin shardigan ah mid ka madax banaan bayca oo laleeyahay gurigaasaan kaa iibinaya adna waa inaad kaa iga kirayso waa inaad kaa iga iibiso ayaa la diidaya amaba tan dee ribada ahee bayculcina oo qofkii daynkii uun haddana iib laga dhigayo oo loo xeeladaysanay iyo qadiyadan kale ku saabsan bayca hadduu naqdi iyo nasia yahay oo culimmadu intooda badan ay leeyihin ma banaano oo haddaad shaygan ku iibinayso naqdina intaasaan kaa qiimaha toomaan kaa haddaad iga amaahanaysa amaaha ku qaadanaysana intaasaan kaa siinaya intii ka sareeya waa shardaan fii bayca tafsiirkaasna waa jira waxaa kaloo xadiisku daliilu yahay shay aanu qofku damaanad qaadi kara inuu ka faaiido shayga aanu aan gacantiisaba soo gelin tusaalahaan alaabbuu ka soo dejiyey dubay buu alaab ka soo raray alaabtii oo weli dekeda taalla oo aanu la wareegin isagoo aanu weli la wareegin oo ay dhici karto in alaabtaasi ha dhow ay meesha ku habsaanto oo waktiga u dhaco amaba markabkii saaran oo weli markabkiiba aan laga dejin markabkii inu waan kaa iibinaya oo ka faa'iido arrin bannaan maaha waayo ribxun maa laa yudman wey waxaa kula mid ah qofkii raashinka iibsaday ee rasuulku ala sal sla yihi xataa yagtaala ilaa uu sii miisayo amba uu qabdi kusii samaynayo waayo weli qofkani bay soo wareegin asilcata qabla qabdiha leysat min damaani mushtari weli damaanadii mushtariga kuma jirto wainama hiya min damaani baac falow talafat talafat min maalihi waayo halkaa mishkaalba hadhow muraba ka iman kara oo waxyaalaha islaamka wuxuu ka hortagaya wax kastoo dadka kala kaxaynaya oo muranna gelinaya masalan haddii qofku aanu alaabtii isagu la soo wareegin weli baayicii baa ayaa iska leh hadhow haddii baaba ku yimaado mushtarigii la saari maayo yaa la saaraya baayicii baa la saaraya laakiin hadduu qofkani la soo wareego baabuurkiibuu soo istaadhay wuu soo kaxaystay wuu eegay lacagtiina wuu bixiyey wuu isla soo dhaqaaqayo markuu soo kaxeeyey buu ayuu baabuurkii gidaar ku dhuftay isagu amba baabuurkiibaa iska ololay yaa markaa uu ka baaba mushtarigii soo maha mar hadduu shuruudii wixii dhamaystiro isagu la soo wareegay wax cille oo marka hore ku jirtan aanay hayn hadday ceeb marka hore kusoo baxda ay tahay dee waa gaar waa qofkii u qariyay baa dembigaa iska yeelanaya amba haddii laogado ceebta haddii baa loo eegaya laakiin waa wax kaloo iska sidiisiia dee kan mushtariga iminkaba hadduu doono saacadibaha ka soo wareegtee hadduu baabuurkiiba gidaar jiidhsiiyo amba baabuurkiiba intuu dhaqaaqo un gidaar jiidhu iska baabao gebigiisiiba dee ninkii saacad ka hor iibiyey la qabsan maayo ayaa la qabsanaya kiisoo iibsad laakiin hadduu yihi baabuurka geerashka yaalla halkaas baabuurka halkaa geerashkaasu yaalla lacagtiina waa taas dee ya saasaynu ku kala qaadan oo baabuurka halkaa ku baabao hadhow maxaa ka iman karaa war anigi lacagta aan ku wareejay baaburkii da ku wareejay me maanaa soo dhae qofkaa halkaa weli u yaalla baayaca iskale hadduu doono lacagta wax kasii haysaba kan mushtariga haduu doonaa kasii qaadabe weli baayaca iska baabaysa waa ribxu maalaa yudman markaa in laga faa'iido oo la iibiyo ribxig faida way imanaysa marka la iibiye maa laa yudman walaa baycun maa laysa cindaka oo waxaanad hayninna ha iibin waxaanad haynin wuxuu soo guda waxa soo gudagelaya waxaanad adigu lahaynba oo aan lagu golaan markaa ilan qof hadduu idhaahdo gurigaygaa iibiyo damaanadii uu qofkii siiyo amba markaa markhaati u sameeyo ambaba de qoraal u sameeyo taasi waa gaardee walaa baycu maa laysa cindak waxaa soo gudagelaya waxaad adigu leedahay laakiin xaaladan iyada ah neef geela buu qofku lahaayo oo neefkiibaa baxsaday wuu hallaabay beryahanba lama hayo wuxuu le war neefkii meelheble ayaa lagu sheegay dee safarna waan gelayaaye iga iibsan neefkaa maqan dee neefkaasi inuu soo gudageli doono gacantiisa iyo kalama hayo soo maha waa beyculqarar kalluunka badda ka soo saari doono waa nin matalan kalluunlaah wuxuu leeyahay dee laashkaygaan istaaranayaaoo waan soo qaadaya lacagtaysiisi lacag qofuu ka amaahan karaa dan gaara iyo wuuu hadhow markaan bal iibiya lacagtaa kuu keeni waa gaara dee taasi laakiin kalluunkaasaan kaasii iibiyey ee lacagtiisii keen ma banaan alcabd laabi berigaa dee addoomiya baa soo jiro xadiis waxay tilmaamaysa alcabd laabi tusaale ahaan qof addoon baxsaday in la soo heli kale lama hayo walaa baycun maa laysa cindak sidaa awgeed ba badan waxay leeyihiin qoladan bangiyada tusaale ahaan imika aynu sheegayna orod soo eega macradka hadday sidaa wax ku iibiyaan maxay soo gudagelayaan walaa baycu waa baycu maa laysa cindak laakiin waxay yidhahdeen anagu waxaanu kaga badbaadaynaa markii dhowr jeer saa lagu yidhi qofkan heshiiska waxaanu la gelaynaa markaanu ka soo kaxaysane anagu la soo wareegno ayuun baanu dee anagu heshiiska la gelayna kaana shardi bay culimadu baneeyey ku xidhaano waxay idhahdeen waa inaanu beycaasi mulzim noqon mulzim mulzimka waxaa looga jeedaa waa inaan qofka he lagu laazimin ee waa inuu ka noqon karo asalka beycu waa maxay ikhtiyaar bu qofku leeyahy soo maha khiyaar baa jira adigoo waran ka iibsanaya wixii weli lahayo haddana waa lagu kala noqon karaa albaycaani bilkhiyaari maa yatafaraqa haddii uu markuu bangigii kasoo kaxayso baabuurkii amba alaabtii uu la soo wareegay ee uu meeshiisii keeno waa inuu qofkii ka noqon karo ohan karo war waan ka noqday iyadoo xataa qoraal la sameeyey oo aanu lakin de la wareegin war waan ka noqday ba iga daawa inu ohan karo an camr bn shacayb can abihi can jadihi qala wuxu uhi qala rasuulu lahi salى allahu alayh wasalam laa yaxilu xalaal maaha salafun ama iyo wa baycuni isku xidho labadaas hadduu lakin qof idhaahdo baabuurkaasaan kaa iibiyey lacagtiina makaa way u kala qaateen oo uu idhaahdo bal lacagtaa kalena waan ku amaahiyey iyadoo wax isku xidhan aan ahayn amba war lacaga baahana waan u baahanahay oo alaabkan halkan kaga soo iibsanaya dee waa laba shay oon isku xidhnayn qof keliyaba ha ka dhacdee laba shay oon aan isku xidhnayn wey laakiin kaanay amaahi kaana waan kaa iibsanaya shardigaas isku xidhan walaa shardaani fii beycin oo isla beyc dhinac marka laga eego salafun wa beycuna ambaba ciinadiya shardaani laba shardioo fii beycin beyc keliya ku jira oo ah haddaad iga imika ii dhiibaysana lacagta intaasa ku siinaya ayaan ka siinaya haddii kalena ku siinaya sida lagu fasiray walaa ribxu iyo ka faa'iidada iyo iibinta maa lam yudman waxaan la damaanad qaadin iyo walaa bayci maa laysa cindik ay laa yaxilu daasi ku wada xidhanta markaa ma banaano wey warajahu fi culum xadis min riwayat abi xaniifa an camr alkur bilafti nahaa can beycin washardin buu diiday beycin washard beycin washardi waa beycin wasalaf beycun وسلف iyo شhرطان في byع labada wuu soo gudgelaya تفاصيرta marka culimadu ay ku sheegeen وعن cمر بن شhعيب haddaba waxyaalo qaarkood oo laga soo reebay baa jira o aynu arki doono waxaa kamid ah byع السلم oo kale iyo baycu salam waa qof beeraleya oo hadduu doono waxaanu weli beerin dadka lacagta kasii qaadan jiray magaalada madiina lakin rasuulku alay slat slam shuruudun buu dhigayo waanu inoo iman doonaa baycaasi wacan camr bn shacayb can abihi can jadihi qaala wuxu nahaa rasuulu lahi salى اllahu alay sl rsulku wuxuu diiday can beyc اlcurbaan bayca carbuunta ayuu diiday rawaahu maaliku qaala wuxu uhi balaganii waxay soo gaadhay balaganii waxa iga soo gaadhay can camr binu shacayb balaqanii wuu iga soo gaadhay can camar binu shucayb bihi xadiiskaasi ayuu iga soo gaadhay marka kitaabka imaam malik ee muwaaa dee shardi kamuu dhigin inuu saxiix noqdo oo kutubtii horeyse la qoray si awgeed markaa dacfi baa ku jiri kara axaadiista qaarkood say yihahdeen culimadii xadiiska aqoonta gaar baana looga hadlaayo meelo badan u dhaha balaqani uu idhaha imaam malik oo la dhaha balaaqiya balaaqiyaat imaam malik si gaar loo xadiiskan waxa uu ka warramayaa waxaynu inagu carbuunta u naqano marka bidami lcayn carbuunna waa lagu fasiray bifatxi laftigeeda in lagu akriyo bifatxihaa wa taskiini ra markaa carbuun bay noqonaysa arbun oo hamse laga dhigana waa la sheegay cirbaan iyadana saas kale macnuunu istagayaayo waxa weeyaan waxaan loo yaqaano innagu aynu naqaano carbunto imika aada u faafay berigaa hore muu aada u faafsanayn lakiin imika aada buu badan yahay waxaa la kala iibsanaya carbuntaa lasii kala qaata waxaa tusaale uu yahay an yashtariya rajulu shayan aw yastacjirahu wayadfaca juzan min athaman aw ilujra cala anahu in tama alcaqdu xusiba almablaqu almadfuucu min thamani lmabiic aw qiimati alijaara wailaa fahuwa mulku liطaraf الthani wa huwa albaayic aw ilmujir waxa weeye qofkii wax kireynayay amba iibinayay inuu lacagtii juzun min athaman qeyb lacagtii ka mid ah inuu sii bixiyo amba kiradii wax ka mida uu sii bixiyo hardigu waa maxay calaa anahu intama alcaqdu haddii heshiiska iibku dhammaystirmo amba heshiiska kiradu dhammaystirmo xuusiba almablaq lmadfuuc min athaman almabiic aw qiimat lijaara lacagtaa adiga sii hayso hadhow waxaa lagu daraya qiimaha waxaan lagu kala iibsanayo amaba kiradaa lagu daraya haddii heshiiskaasi meesha uu ka baxo oo iibkaa la yidhi waxa hala kala iibsado uu socon waayo aba kiraysigaa wax la kala kiraysanyah uu socon waayo lacagtiyaa qaadanaya inagu inta badan waa macruufa ah in lacagta la celiyo oo yaa celiya ya qofkii marka hore de ayaa loo celiya taasi waa macruufba de iyadu waa iska dharinta laakiin dee sida loo bartay ee markaa ay ku saabsan tahay waxa weeyaan inuu yeelanayo qofkii marka hore yidhi waxbaa lagaa iibsanaya iibkii soconaya baayicii baa iska yeelanaya amba mujirkii baa iska yeelanaya kii kareynayey oo lacagtaasi dib ugu noqon mayso ninkii alaabta yidhi waan iibsanaya alaabta iibsan waayey lacagtaasi ku noqon mayso masaladaa horta weeyaan xadiisku tuu ka warramaya xadiiska marka sixadiisa laga tago culimada inta badan xadiiskan ay ku dhaqmeenoo qadiyadda way diideen waa madhab اljumhuur min alxanafiyati wاlmalikiyati wاshaaficiyati saddexdoodaasi maxay dhahdeen carbuntaasi ma banaana bayca u qaatay uma banaana waxa kasoo waxaa ka gaar noqday imaam axmed oo yihi waa banaan yahi jawaas carbun cumar bin khadaabna waa laga soo wariyey iyo salafkii qaar ka mid ah kabnu siriin wa keyri waxyaalo kalena markaa way daliishadeen iyaga lafteeda xadiis bay daliishadeenoo ana nabiya sala allahu alay slm axalla alcirbaan fi lbeyc masalada culimada mucaasiriinta ah sida sheekh ibnu baasi iyo sheekh ibnu cuthaymiin iyo way baneeyeen waxay leeyihin waa arrin bannaan waa arin banaan carbuntaasi marka carbuntu de haddii qofkii dib ugu noqonayso iyado taa hadda ishkaalba kama joogo lacagtaa isi hayaad waynu alaabta haddaan kaa iibsado haddii kalena markaa waxay waayo waa nooc maslaxadda ka mid ahoo laba qof labadii qof waxa ka dhex dhalanaya is-aaminid baa ka dhalanaysa war alaabtaa waan kaa iibsanayaa lakin lacagtii baa iga xaniban waan soo qaadayaa intaana iga sii hay ama gurigaana kiraysanaye lacagtaa qeybtaana sii hay hadhow haddii wixii ay suurto geli waayaan ilaa uu sii xanibeeyo dhinac marka laga ege inuu isagu wixii qaato hadduu celiyo waa halkeeda haddii uu qofkii u daayo baaycana waa ta hadlayo oo jaahiska ay culimadu bani ku tegsan yihiin xadiiskana markaa dee axaadiista kale ee la midka ah iyo markii la qaaday bay dee saasi noqoto axaadiis manaynaysaana waa jira inkastoo sixada axaadiista labadaba la sii daciifiye waayo xadiiskan oo kale inqidac ku jira dacfi kale ku jira nahaa rasuul اlahi sal ه sl rsulku wuxuu diiday can beyc curbaan rawahu malik waqaale wuxuu balغani can camr bn shacayb bihi xadiiskana iga soo gaadhay can ibn cumr radi allahu canhuma qale wuxu uhi ibtactu waan iibsaday zaytan saliid baan iibsaday fi suuq suuqa dhexdiisaan ku iibsaday falama istawjabtuhu markii aan la wareegay ee aan waajibsaday aan u aamiyo cana qaateen lacagtiina bixiye alaabtiina aan la wareegay laqiyanii waxay la kulmay rajulu nin oo faacdaani wuxuu siiyey bihi bizayd saliiddii wuxuu igu siiyey ribxan faa'iido xasan wanaagsan lacagtii layga siiyey ee aan ku iibsaday ayuu faa'iido wanaagsan ii saaray isla anigoo goobtii jooga fa aradtu waxaan doonay an adriba inaan ku dhufto calaa yaddi rajul ninka gacantiisa oo waxaa macruuf ahayd qofku marka wax la kala iibsanayo gacanta ah in dee la jaro jar la idhaa siday soomalidu ba idhahdaan markaa gacanta inaan gacanta ugu dhufto oo aan iibkii gooyo faahada rajulu nin baa qabtay min khalfii xaggayga dambe bidiraaci dhudhunkaygu qabtay gacantii aan isii go ayuu nin dhudhunkii qabtay oo faltafatu waan daymooday faidaa zayd bnu haabit waaba zayd bnu haabit radi allahu canhu faqal wuxu uhi laa tabichu ha iibinin xayu ibtactahu halkaad ku iibsatay ha ku iibinin xataa taxuusahu ilaa aad qaadayso ilaa raxlik ilaa beytik ilaa gurigaagii ama meeshaadii aad u qaadayso alaabta halkii aad ku iibsatay ha ku iibin waayo fa ina rasuula اllahi sala اllahu alay sl rasuulka aleh nahaa wuxuu diiday an tubaaca asilacu in lagu iibiyo alaabaha xaysu tubtaacu meeshii lagu iibsaday xataa yaxusaha ilaa ay qaadanayaan urursanayaan atujaaru ganacsatadu ilaa rixaalihim guryahooda ama meelahooda rawahu axmed wa abu dawud walafdu lahu asaxab ibn xibaan walxaakim xadiiskana oo saxiix wuxuu ka warramaya inay xaaraam tahay qofku halkii uu shayga ku iibsaday inuu ku sii iibiyo waxa uu kale waliba xadiiska laga qaadanaya suuqa laftigiisii halkii suuqii ku iibsaday inaanu ku iibinin marka masalada marka lasoo ururiyo waxay noqonaysaa inuu qofkii alaabtii isagu la wareego imika way kala laba xataa yakiila inuu miistay oo alaabtii uu tirsaday waxa uu diidaya xadiiskan laakiin halkii uu ku tirsaday laftigeeda inuu ku iibiyo ee waa inuu gurigiisi la tago amba waa inuu la tago halkee sida markaa lagu fasiri karo sheekh cuthaymiin oo kale isagu leeya waa dhacaysa dee inuu suuqa laftigiisii lama diidaye in la ihaa wuxuu la tegay meheradiisii oo kale kana meherad buu suuqa kuleeyay ama meherad buu kuleeyay uu qaaday meel kale ula tegay suuqan ka geeyo suuqaa kalu geey ama halkan sekadan ka qaado sekada kalu kaiibiy taas way banaantahayna waa leeyahay almuhim xadiisku wuxuu tilmaamayaa qofkii inuu alaabtaa saliidda iyo wax lamid ah ilaa uu la wareego inaanu aanu sii iibinin waxay kutusaysaa markaa qofka caalimkaa ah laftigiisa masala ka qarsoomi karta masale iyo boqolaal ka qarsoomi kara waayo cabdillahi bn cumar waynu garanaya saxaabiga soo sayd binu haabit baa xadiiska hayay isagu ma hayni isagu barti waxaan sir bui bartii ku iibibo dee wakaa iga qabtay buri sayd binu thaabit marka alxadiidu daliilu calى anahu laa yajuusu lmushtari an yabiica ma shtaraahu qabla an yaqbidahu wayaxuusa ilaa makanih markaa qabla qabdiha unbaa markaa dhinac marka laga kusoo fadhiisanaysaayoo qabdigana waxaa ka mid a isagii haddii matalan hool weeyin meeshu ay tahay oo dadka curfigu ay isla yaqaanaan qofkani alaabtan markuu la wareego intuu meeshii ka qaado hadduu koonaha kala dhigto oo halkaa uu kala u dhigo inuu qof qabdiye uu yahay dee horta qabdigii wuu dhamaystiray laakiin xayu tubtaacu ma soo gudagelaysa hadday isla meesha curfiga loo yaqaanin markaa inuu ka durkay qofkii meel kale u tegay dee xayu tubtaacu noqon maysa oo la iimin karaya waxyaalaha markaa la rari karayo ee gurguraya iyada taa waa laisku waafaqsay de in laga rarayo meesha laga qaadin waayo waxa aanan ka warran muxuu noqon karaa waxaan guureyn ya dhulkii oo kale de iyo gurigii iyo kale iyo taana waxan waa atakhliya ilaa qofkii loo banay loo dhamaystiro la baneeyo oo qofkii uu ka guuro oo saas kale ya hadduu guri iibiyo oo shardi kirada aanu qofki odhan bil baan kusii jiraya ilaa qofkaasi uu ka guuro alaabtiisi ka urursado lacagtii markaa marka la kala qaado haddana dee uu qofkaasi soo baneeyo waa inaanu isna sii iibinin amba aanu sii karaynin amba wax lamida marka waxyaala badan curfigay noqonayaan وعن بن cمر رضي الله عنهma qال وxu ibtactu wan ibsa زayda saliidan في الsuuqi falama istawjabtuhu ay qabadtuhu waxa weyaan alqabd weyn laqiinani waxay la kulmeen rajulu nin faacdaani bihi wixii siiyey ribxan xasanan faa'iido wanaagsan fa aradtu waxaan doonay an udriba calaa yadi rajul inaan ku dhufto gacanta ninka inaan bayca gooyo amba dee gacan ahaan halaysa saara ma yaan la saarin be fa akhada rajulu nin baa qabtay khalfi xaggayga dambe iga qabtay bidiraaci dhudhunkaygii oo gacantu ii qabto faltafatu waan daymooday faida zayd bnu thaabit faqala wuxu la tabicii min at xayu ibtactahu halkaad ku iibsatay xataa taxuuso ilaa ad urursanayso ilaa ralka gurigaagii raxligu oo meeshu qofku degan yahay amba guriga ha noqoto ama meel ka noqoto ilaa beytika faina rasuul lahi sal la rsulku wuxuu diiday an tubaca in laybiyo asilacu xayu meel tubtaac lagu iibsado haddii lakiin meeshii laga qaaday in laybin karo xataa yaxusa tujaaru ilaa ay ganacsatadii geynayaan ilaa rixaalihim xadiiska faaidooyin badan baa ku jira waxaa ka mid ah ana saxaabata kaanuu yashtaruuna wayubicuun wayabiicuun soo maha in adigoo cibaadeysanaya adigoo cilmigii baranaya waa saxaabada ugu badan soo warinta xagga xadiiska marka la eego saxaabiga abu hurere kuso xiga haddana dee inaad waxna iibin karto waxna iibsan karto adduunyadaadiina aad wixii aan dee diintaadii waxba kaa yeelayn aad ka shaqaysanayso xadiis dambana waan arki doona ibn cumar oo iibinayay waxaa kaloo laga qaadanaya alamr macruuf nahy an munkar xataa suuqa marka la joogo qofka si qaldan wuxuu iibinaya laga joojiyo in laga joojiyo waa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa alaabaad imika soo iibsatay inaad faa'iido kale aada saari karto bal waa yahaye alaabaad soo siisatay toban kun labaatan kun ma sii siin kartaa ya shilin bishilin soomaalida shilin <laughs> bishilin libilaab inaad ka faaida adigu waay libilaab maaha saddex laab ka waran ya wuu banaanyah wuu banaanyah in la ysku naxariiso waa maslo kale oo de qofkii uu dadkii la saayiro oo waxa weya raxim allahu samxan ida baac waida ishtaraa waida iqtadaa ayuu nebigu sheegay alay slat slam laakiin hadduu faaidadii libilaab ka faa'iido way banaan tahay waanaynu arki doona xadiis nin rasuulka ala sala slam u dhiibay diinaar u dhiibu ku neef soo yibi oo intuu neefkii intuu diinaar soo diinaarkii neef ku iibiyey ayuu haddana isla isla sii iibiyey neefka laftigiisii laba diinaar buu siiyey marka diinaar iyo neef buu rasuulka u keenay aleyh isalaatu wasalaam neefki iyo diinaarki an ibn cumar radi allahu canhuma qaal wuxuu ihi qultu waxaan ku uhi ya rasul rasuulka ilah inii anigu abici waan iibiya alibelgeeba bilbaqiici baqiici baan ku iibiyaa oo fa abiicu waxaan ku iibiyaa bidanaaniir danaaniir baan ku iibiyaa diinaaro dahab baan ku iibiya wey wa aakhudu waxaan qaataa addaraahima daraahimna waan qaataa oo fidadiya wa abiicu waxaan ku iibiyaa bidaraahimi geelaan mararka qaarkood fida ku iibiyaa oo qalin ay soomaalidu ihahdaan wa aakhudu waxaan qaataa addanaaniir dahab baan qaataa dinaarkiia aaudu hada min hada min haadihi aaudu waan ku qaataa haada dinaarkan min haadihi kan kale ee daraahimka amba sida cagsigeed wa ucdi waan siiya haadihi kan min hada kana ku siiya faqaala rasuul lahi sal اlahu ala rasulku uui laa basa dhib ma laha an ku qaadato bisicri yowmiha sicirka maalinta ay taagan tahay maa lam tatafaraqa intaydan kala tegin wa baynakumaa shayun dhexdiinana uu shay hada weli wax idin dhexeeyaan rawaahu alkhamsa asxaabu xaakim xadiiskana masle aad u muhiim uu tilmaamayaa oo dadku inta badan ay isweydiiyaanoo qof baa wuxuu leeyahay baabuurkaa waxaan siinayaa kun doolar baan siinaya waa lacagta imika nimanka isticmaalna oo dinaarkii o kale halkii dinaarka taagan kun baad siinaysaa ha waay kunkiiba lagu heshiiyo la kala qortay dabeetana kash baa loo dhibay somalilan oo waxaa lagu hi intaasoo milyan weeyaan ho isagu muxuu ku iibiyey doal soo ma lacagtu qaatayna waa somaliland ama kaashkaas markaa taasi dhib ma laha bu nabig uri alayhi wasalaam haddii aad ku qaadato wax xilligaa lagu kala sarifanayo isla markaana hoo iyo ken ay tahay hoo iyo hadduu lakin idhahdo igu bedelo lacagtaa qaado halkaa milyan amba labadaa boqol hadhayna beri baan kula ma banaano waa nooc sarifa hadda waxba la kala iibsaday lakiin waa nooc waa nooc sare hadduu laakiin dee dinaarka dinaarkiisi ku iibiyo oo idhahdo eh, hadduu ihahdo matalan eh, waxaan kaa siiyey kun dollar baan kaa siiyey sideed boqolna isiisi labada boqolna berri baan kugu soo noqonaya dee taasi mid waa dhib ma laha taasi laba lacag caadiyeedi markaa amba tan ha ku iibiyo siduu doonaan samayn jiray uli mara mar baan dinaar kusoo iibsanaya dirham baan ku ku iibinaya hadda lacagti ku qaadanaya dirham baan kusoo iibsanaya ama kanaan ku iibinaya saas doon sidii doona noqonaysa eh, lama diidana qofkii matalan intood kusoo iibsaday inuu de kaash kusii iibiyo marka dambe isagu laakiin tusaale ahaan iyadoo la qiimeeyey la yihi intaasoo diinaar weeyaan ayuu xadiisku ka warramaya imika waa la qiimeeyey oo xaggii diinaarka laga siin lahaa uun laga siiyo lacagtaa kale aadee ka duwan diinaarka oo fidadii laga siiyo markaa rasulku muxu uhi alay slat slam kala tegin waa qabdigii weyaan hoo iyo ken iyo sicirka milan bimilin tii xadiisku sheegayay iyo yadan biyadan labadaas shardi baa loo dhigaya markaa waa haddii waxaa loo dhigayaa hoo iyo ken maa lam tatafaraqa baynakuma shayna isagu tafarku masalo kale ka warramaya oo khiyaarkii xaggii khiyaarkiia qultu waxaan ya rasul in anigu abi ciwani bi alibla gela bilbaqiic baqiic waa halkii xabaalo ahayd waxaana baqiic loogu bixiyey baqiiculqarqad geed la ihahdo ayaa ku badan waana geedka rasulku yiri ala sla sl wa shajarulyahuud waa geedkii yahuudda oo hadhow dhufays bay ka dhigan doonaan geedkaasi markii dambena xabaalihii saxaabada ayay noqotay oo saxaabada badankooda halkaasi ku hasayinintii madiine ku dhimatay ay caaisha iyo kamid yihiin cismaan bin cafaniy radi llahu canhu kale markaa meesha geelana waa lagu jiray oo sayladna way hayd qaarkood ba culamada qaar baa yihi intaanay noqon weeyaan iyo laakiin isma diidayaan de meel weyn baabay noqonaysa markaa faabici waan iibinaya bidanaaniir wa akhdu daraahima baan qaadanay faabici waxaan ku iibinaya bidanaaniiro waxaan lahaa neefkan intaasoo diinaar baan siinayaa waaye intaasoo diinaar iga sii wa aakhidu daraahima maxaan ise qaadanayey daraahimtii wa abiicu bidaraahimi baan ku iibinaya marka qaarkiisaasoo dirham baan siinaya wa aakhudu danaaniir xaggii haddana qaadashadii lacagtii marka la siinayey danaaniir baan qaadanayay aakhudu hada min hada wa ucdi hada min hada oo arrintanbuu sii faafiyo sii faafaaye culi kanaan qaadanayey oo kanaan ka qaadanayey keba qaadanay matalan dirhabkii buu qaadanayey wuxuu ka qaadanaya dinaarkii oo dee dahabka aha wa ucdi waan siinaya haadihi kan min hada aniga laftigaygu markaan soo iibsanayo sidaasoo kale aan samaynayaao waxaan odhanayaa intaasoo dinaar iga sii intaasoo dinaar iga siiyo dirhamkii baan dhiibaya aniga laftigaygu faqaala rasuulu lahi sala lah ala slm rsulku u dhib ma laha an taahuda inaad ku qaadato bisicri yowmiha maa lam tatafaraqa intaydaan kala tegin wa baynakumaa shay dhexdiinana uu shay ahaado an ibni cumar radi allahu canhuma qala wuxu nahaa rasuulu lahi sala allahu alay waslm rsulku wuxuu diiday isku eriga in la isku eriyo calaabta ayuu diiday kelimada anajash walaa tanaajashu xadiis arbiciinkana waa inaga kuso aragnay waa kelimadu asalkeedu wa waa alihara waa ugaadha marka meel fadhiday la eriyo oo kale asalkeedu haydo marka an yaziida silcata miman laa yuriidu shiraaha walakin liqasdi nafci lbaayici aw madarati lmushtari waxaa soo gudagelaya waxyaala badan baa soo gudagelaya ah qof baa alaab buu iibinayaa qof kalaa uu iimo ka iibsanaya alaabtii waa intaa iga siiyo kaa siin maayo war intaayo mid aan isagu alaabtan inuu iibsado dooneyn ayaa wuxuu odhanaya waan intaa aniga iga sii qof kaloo iska dhigaya inuu iibsanayo ayaa qofkii iibsanaya alaabtii ku eriyaaya oo odhanaya ma intaasuu ku yihi waan kaa siisanaya a arrintaa anaa wax ku daraya ama intaa lafteeda anaa kaa siisanaya marka maa muxuu dhacaysa dadka ficilkaa iskaga abuuran waxaa laga yaaba inay heshiis yihiin markaa ayo qasdigiisu waa baayacay heshiis yihiin hadhow dee si uu ninkan alaabta lacagta uga qaadno adigu halkaa kasoo bilowey taasi way dhacaysaa ambaba waa ku xumeewn wax kale ugama jeede qofkan wax iibsanayunbuu doonayaa inuu inuu wax ka waalo oo kan haday baac hadduu baayacan shilinba uma dhiibayo kii baaice wax iibsanay mushtarigii waxaa laga yaaba inuu ficilgalo ihahdo waar waan siistay intaa midtaasuu leey waan sanay ha anaa siisanaya labada qof iyagu hadhow hadday kala tagaan ha laga iibsado xataa markaa walaa yabic bacdukum calaa beyci bacdin waa ka nebigu yhi alayh isalatu salaam najashkaana waa uu dido walaa tanaajashu ayuu rasulka ala slam ficil ahaana ku yidhi waxaa kaloo soo gudagelaya baayica laftigiisa in nashash ka dhaco wayaqacu nashasu min albaayici nafsihi kaana yaquula ana ishtaraytu hadihi silca bikada wahuwa kaadibu likay yaktara bihi lmushtari sidan imika badan ku badan inta badan nimankan wax iibiya alaabtaa wallaahi bilaahi intaasaan soo siistay wuu dhaaranayaaba dhaar wuxuu ku marayaa in alaabtaa intaa iyo intaa iyo intaa laga siiyey dabeedna wuxuu ku odhanaya waar adiga intaa iga sii wallaahi inaan iguma jooginba uu iskaga tegaya waar kaale kale kaa lacagta <laughs> so kii dhaartay in intaa iguma joogto <laughs> marka lacagtan waxa intii uu soo siistay in ka badan bu horta marka hore sheegaya si meel dhexe aan marno ha marka atujaaru fujaarti waa dareemaysaa dee dadkan waxiibiye in badan badan badan baa dembi badan iyo maalbadgaya marka waa nooc mar hadduu u dhaartay qofki ilaahay ugu dhaarto intaasaan soo siista idhahdo de qofkiina wa iska aaminaya marka waanan xoolihii da lacagtaas ka bixiy bu isleey o kale waa nashash u soo gudgelaya wallahu aclam waxka bilah towfiq asalaamu calaykum